kelimaddu inay rafcisan tahay lirafci rafcihi arbacu calaamaatin calaamado afara u sugnaaday addamatu dama u sugnaatay damadu waa xarakada godaalka ah xarakada godan ee sidaan loo qoro ee godan xarakadaasaa la yidhaahdaa dammu walwaawu wowa u sugnaatay walaliif alifaa u sugnaatay wanuunu nuuna u sugnaatay markaa afar calaamuu leeyahay rafcada mid ka mida waa xarako waa damada saddexna waa xuruuf waa wowda iyo alifta iyo nuunta rafcadii meeqa calaamuu leeyahay afar calaamo afarta calaamo mid ka mid ah waxaa la idhaha xarako waa damada saddexda kalena waxaa la idhahdaa xuruuf waa wowda alifta iyo nuunta waxaa asal ah xarakada oo damada ah kelimad kasta oo la rafcina asal waxaa ah in dama lagu rafciyo saddexda kale haddii lagu rafciyana faraca la yidhahdaa ka yihiin ayada kelimad kasta oo la rafcinaa waxaa asala in lagu rafciyo dammu saddexda kale oo waa maxay waa wowda iyo alifta iyo nuunta farac weeye xarakadaas oo damada ahay farac ka yihiin fa ama damatu damadii fatakuunu damadii calaamatan calaamay noqotaa lirafci rafcahay calaamad u noqotaa fii arbacati mawaadica afar meeloodayna ugu noqotaa ama damatu damadii fatakuunu hiya damadii calaamatan calaamay u noqotaa lirafci rafcaha fii arbacati mawaadica meelo afara dhexdooday calaamad ugu noqotaa damadu waxay calaamad u noqotaa rafcada kelimadii lagu arko damo waxaa la yidhaha kelimadan waa rafcisanta kelimaddan waa rafcisanta afar meelood ayay marka calaamad ugu noqotaa rafcada afartaas meelood haddii la rafcinaa wow laguma rafci karo alif laguma rafci karo nuunna laguma rafci karo waxaa lagu rafci karaa oo keli ah dammo afartaas meelood marka la rafcinaa ma lagu rafci karo wow ma lagu rafci karo alif ma lagu rafci karo nuun waxaa lagu rafci karaa oo keli ah dammo faama damatu damadii fatakunu damadii calaamatan calaamay noqotaa lirafci rafcaay calaamo u noqotaa fii arbacati mawaadica meelo afara dhexdooday calaamad ugu noqotaa ka bedelo fi lismi mufradi isimka mufradkaay calaamad ugu noqotaa marka isim mufrada inaan baranno weeye calaamada lagu rafciyana waa inaan baranno isim mufrada waa inaan horta marka hore baranno maxaa la idhaha isim mufrada waxaa la leedaha isim mufrada waxaa la idhaha maa laysa muanan walaa majmuucan walaa mulxaqan bihimaa walaa min alasmaaءi اlkhamsati maxaa la idhaha ism mfrada maa laysa muanan waa waxaan laba tusayn laba maaha walaa majmuucan jamaacana tusi mao laba ka badan tusi maaha walaa mulxaqan bihimaa muan iyo majmuuc mid la haleeshiiyeyna maaha walaa min alasmaaءi اkhamsati asmaadii shanta aheedna maaha maxaa la ydhaha mufrad ism mufrad waxaa la ydhaha maa laysa muanan waa waxaan muana ahayn oo laba tusayn walaa majmuucan jamacna aan tusayn walaa mulxaqan bihimaa muana iyo jamacna aan la haleeshiin walaa min alasmaa'i alkhamsati asmaad asmaada la yidhaha magaceeda asmaaulkhamsana aan ka mid ahayn ism mufrada waa midkaas ism mufrada marka lagu yidhaha xagtiisa sheeg ama tacriifkiisa maxaad leedahay maa laysa musanan walaa majmuucan walaa mulxaqan bihimaa walaa min alasmaa'i alkhamsati waa la fahmay xadkiisii ism mufrada misaalo ism mufrada ism mfradan mfrad waa hal ism mfradan miaalaynaa muxamadun waa ism mfrada caliyun waa ism mfrada xamsatu waa ism mfrada faatimatu waa ism mfrada caaishatu waa ism mfrada zaynabu waa ism mfrada masjidun waa ism mfrada qalamun waa ism mfrada jawaal mobilkan ism mfrad laftig marka ism mfrada waa ism hal shay tusaa ah, hal shayu tusaa kitaabun waa ism mfrada hal kitaab soo maaha waa mfrad marka maa laysa mutanan waa waxaan laba ahayn laba tusi ma hadaan idhahdo kitaabun hal kitaabu tusa laba ma ah walaa majmuucan jamaacana ma tusayo oo mid la jamciyey maaha walaa mulxaqan bihimaa muane iyo jamac asmaa waxaa jirta waa la haleeshiyey la yidhaah waageedaan insha allahu arki doonaa maaha walaa min alasmaa alkhamsa asmaada soo socoto magaceeda la asmaa alkhamsana maaha waa magac tusaya hal shay yarxamuk allah ismufrada waa maxay waa magac tusaya hal shay qalamun hal qalam kitaabun hal kitaab masjidun hal masjid rajulun hal nin imraatun haweeney keligeeda muxamadun ninka magaciisa maxamed la yidhaah caliyun ninka magaciisa cali la yidhaah xamsatu kan xamse la yidhaah faatimatu gabadha faatime la yidhaah caaishatu zaynabu ism mufrada mala fahmo ism mufrada ism mufrada marka u fiirso hore u socodaan u samaynaynaa ism mfrada la kala qaadi maa ee dhammaan meeshii lagu arko ism mfrada maxaa lagu rafcinaa damo ism mfrada la kala qaadi maa sawaaء kaana mudakaran aw muanafan munsarifan aw kayra munsarifin صaxiixa alaakili aw muctalla ism mfrada la kala qaadi maa waxaan leenahay ism mfrada ha kala qaadin lixuu noqon karaa ism mfrada ha ii kala qaadin dhammaan damo ku rafci sawaaء kaana mudakaran aw muanaan ama ha ahaado isimka mfradka waxau tusaa mudakr ama ha ahaado muana la kala qaadi ma mudakr waa rag muana waa dumar la kala qaadi ma saas darteed maxaa idhi muxamadu faadimatu labadii baa sheeg labada waa ism mfrada sawaaء kaana mudakaran aw muanaan munsarifan aw kayra munsarifin waxaa noo soo socda ism la ydhaha munsarif iyo ism la ydhaha hayru munsarif kala qaad male marka labadiiba way ku jiraan meesha صaxiixa alaakiri aakirka ha ka fiyoobaado ow muctallahu ama aakirka ha ka jiranaado hadhow su-aasha lagu weydiin doonaa waxay tahay ism mufrada waa badan yahaye waa midkay midka damada lagu rafciya ma mudakerka se waa muanaska se waa munsarifka mise waa maalayansarifka mise waa saxiixulaakhirka mise waa muctalalaakhirka war isimka mufradkaas damada lagu rafciyaa waa kee jawaabta waxaa leedaha waa dhammaan ha ii kala qaadin ism mufrad dhammaan ism mufrad oo dhan damaa lagu rafciyaa ma la fahmi ism mufrada ah, ha kala qaadin mar haddaad halkan joogto ha kala qaadin ism mufrada meesha lagu arko caamil rafciya markuu ka hor maro damaa la saara caamil rafciya ka hormari xadara muxamadun xadara muxamadun ma kor dhigi karno maanta maxamed mana hoos dhigi karno damaan saaraynaa saas u godan oo saas u qaroofan soo ma jeedid tanwiinta iyo damadu waa iswaafaqaya tanwiintu hadday marka meesha haddii isimku kor dhigan yahay laba xarakaa la saara oo kordhiga markuu xaalatu nasbo joogo xaalatu rafca markuu joogana laba godaala la saara duudamo lagu rafcinayo xaalatu qabto markuu joogana laba kasraa la saara oo macnaha laba xarag xadara muxamadun hadda waa kana ismufrad oo dama lagu godo xadara muxamadun xadara rajulu arajulu xadara rajulu xadara muxamadun mudaker iyo muanaf waa isku midaan idhi soo maaha hadda maxaan misaalinay mudaker muanafna saafarad faaimatu saafarad faaimatu saafarad way safartay faaimatu gabadha faatima la yidhaaha marka muxamadun waa kana caamil waxgooda ka hor maray muxamed waa rafcinay waxaana ku rafcinoon calaamadii rafcada uga dhignay damo saafarad faaimatu faatima waxaa ka hor maray caamil wax rafciya daman ku rafcin labadoodan ah, midna waa munsarif waa muxamed midna waa maa laa yansarif waa faatima labadoodan fiiri iskuma duwen mar haddii xaalatu rafca la joogo saxiixulaaqil inuu yahay iyo inuu muctalaaqil yahay waa isku mid inuu aaqilka ka fiyow yahay iyo inuu ka jiran yahay waa isku mid hadda aaqilka iyagoo kafiyo waa naga miisaaninay xadara muxamadun saafarat faatimatu ayagoo aaqilka ku jirana waxaad tidhahdaa xadara alfataa wاlqaadi wa akii ah, xadara alfataa wاlqaadi wa akii hadeer waxa weeye alfataa waa ism mfrada caamil rafciyaa ka hor maray damaa lagu rafciyey laakiin damadii kama muuqan karto maanica didoo tacadur ah, ah. alif u dambayso ma jeedid alqaadi waa rafcisan tahay caamil rafciyaa ka hor maray laakiin damadii kama muuqan karto xaa u diiday iqal ila yaa u dambaydee akii waa rafcisan yahay laakiin damadii kama muuqan karto xaa u diiday munaasaba ila yaa loo idaafeeyey yaa mutakalima lala xariiriyey xadara alfataa wاlqaadi wa akii ism mufrada maxaa lagu rafciyaa damo ism mufrada maxaa la yidhahdaa maa laysa musanan walaa majmuucan walaa mulxaqan bihima walaa min alasmaa اams ismka mufradkaa damada lagu rafcina waa kee ma mudakerka mase waa muanaf ma musarifka mase waa maalansarif ma midkaa sacilaakhirka mase waa muctalaakhir ha kala qaadi ha kala qaadi waxaa tiraa sawaaء kaana mudakaran aw muanafan aw munsarifan oo غayra munsarifin oo صaxiix alaakhiri oo muctala ha kala qaadi صaxiix asagoo waxa weeyaan mudaker ah oo munsarifa miaali xadara muxamadun asagoo muanafoo malansarifa miaali safarad faadimatu isagoo icraabkii ka muuqay miaali xadara alfataa wاlqaadi waakhi akhi damadu waxay calaamad ugu noqotaa rafcada afar meelood midkii koobaad waa isi mufrada kan labaad waa jamci tafsiiri waa jamcu tafsiir jamcii la jejabiyey ah, maxaa la ydhaha jamcu taksiir waxaa la ydhaha jamcu taksiir maa dalla calىa akara min inayni aw inatayni jamcu taksiir maxaa la ydhaha maa dalla calىa akara min inayni aw inatayni waxaa la ydhaha waa isimka tusa laba raga ama laba dumar ah wax ka badan labo wax ka badan laguma dhihin labo laba wax ka badan alwil saddex ugu yaraan ugu yaraan saddex oo tusa caaqilkiisuna xadba male malaayiinu tusi kara maxaa la idhaha jamcu tagsiir maa dalla calىa akara min inayni aw inatayni waxaa la yidhaah waa isim tusa waa lafdi tusa wax ka badan laba rag ah ama laba dumar ah wax ka badan wax ka badan maa dalla calىa akara min اثنayni aw اثنatayni maca tagayuri siiqatihi maca tagayuri siiqatihi maca tagayuri tagayuri siiqatihi ayadoo siiqadii mufradku ay isbedeshay siiqada waa qaabkii shaqalka iyo xuruufta xuruuftu qaabka iskugu aadaneed iyo shaqalku qaabka u saarnaa wey siiqadu maxaa la ydhaha jamcu tafsiir maa dalla calىa akara min inayni aw inatayni maca tagayuri siiqatihi waxaa la yidhahdaa waa lafdi laba rag ah ama laba dumar ah wax ka badan ku tusay ugu yaraan saddex ragu ku tusa ama saddex dumara ah waa ugu yaraan mufradkana siiqadii uu ku socday waa la bedelay siiqada waxaa la idhaha xuruuftu sida iskugu xigto shaqalkuna u saaran yahay asmaada marka la jamcaa laba ah mid xuruuftii sidii ayagoo iskugu xidha shaqalkiina siduu u saaran yahay aa siyaabo caaqilka looga dara midna shaqalkii ama xuruuftiia la bedela marka jamcu taksiirka asaga marka la jamcinaa xuruufta ama shaqalka la bedela jamcu tagsiir jamcu taksiir maxaa lagu rafciya oo lagu gartaa inuu rafcisan yahay damo jamcu taksiir wuxuu noqon karaa mudaker wuxuu noqon karaa muanas wuxuu noqon karaa munsarif wuxuu noqon karaa maa laa yansarif wuxuu noqon karaa saxiix alaakir wuxuu noqon karaa muctal alaakir lixdaba waa noqon karaa lixdaba damaa lagu rafciya ha ii kala qaadin jamcu taksiir mar haddii la joogo baabu rafc jamcu taksiir muxuu noqon karaa mudakr wuxuu noqon karaa muanaf wuxuu noqon karaa munsarif wuxuu noqon karaa malayansarif wuxuu noqon karaa saxiix alaakir wuxuu noqon karaa muctal alaakir ha kala qaadin dhammaan waxaa lagu rafciya dam jamcu taksiir waxaa lagu rafciyaa damo jamcu taksiir maxaa la yidhaah maa dalla calىa akara min itnayni aw itnatayni maca tagayuri siiqati jamcu tagsiir wuxuu noqon karaa mudaker wuxuu noqon karaa mu'anas wuxuu noqon karaa munsarif wuxuu noqon karaa maa laa yansarif wuxuu noqon karaa saxiix alaakir wuxuu noqon karaa muctalalaakir ha kala qaadin dhammaan waxaa lagu rafciyaa damo miaal qaama rijaalu wzayaanibu qaama rijaalu rajulu soo ma ahayn waxaa lagaa rabaa saddex nin ama wax ka badan markaad ku dhawaaqaydo waa bedelay mfradkii xuruuftu siday iskugu xigtay aad baa bedeleeda shaqalkiina waa bedeley hadda fiiri mfradka rajulun u ahaa mfradka rajulun raadu waa kor dhigneed jiinkuna waa godna soo maaha waana isku xigeen rijaalun aad leedaha jamca rijaalun raadi waa lahoos dhigay radi iyo jiimkiina dhexdooda maxaa jiimki iyo laamteena maxaa dhex galay alif rijaalun rijaalun zaynabu jamcu tagsiraad ka dhigee zaynabu zayaanib aad leedahay zayaanib zaynabooyin badan zayaanib rajulun soo mufrad ma ahayn jamcu tagsiir ka dhig rijaalun rag badan zaynabu sow hal gabara magaceed ma ahayn jamcu tafsiir ka dhig zayanibu zayanibu zaynab ay aheed awal ya-du waa reebaneed haddana waa kor dhigna fiiri zayaa waa bedelnay siiqadii mufrad waa bedelnay waa bedelnay ya-du awal waa reebanay markay mufrad ku jirtay zaynabu ay aheed jamacaan ka dhigna maxaan idhi zayanib zaynabooyin badan aan leena jamcu taksiir ha kala qaadin mudakerkiisa mucanafkiisa munsarifkiisa malayansarifkiisa saxiixulaakirkiisa iyo muctalulaakirkiisa dhammaan maxaa lagu rafciyaa dammo miaalkeen xadara rijaalu wazayaanibu caamil rafciyaan ka hor marina xadara ficilkaasaa rafcina xadara rijaalu الrijaaل sawdama ma saarna الrijaaل والزayaanibu والزayaanibu iiriya xadar الrijaaل والزayaanibu khalaas marka hadda waxaan leenahay الrijaalu waa godanta calaamadeeda maxay taan ku garanayna damo waa yahay azayaanibu waa godan tahay calaamada rafcadeedu waa maxay ay ku godan tahay damo waa yahay waaye hal maraan labadaas ku celinaa ism mfrad ayaa jamcu tagsiir fiiriya aad maskaxdaada ha u daboosho markaan ism waxaa lagu rafcinaa damo misaalankeena waxaan idhi xadara muxamadun wasaafarat faatimatu hadhow waxaa lagu leeyahay isimkan mfradka oo muxamed ah ma radcisan yahay haa waa radcisan yahay lagu weydiin maxaa loo radciyey maxaa yaele caamilyaalka laguma barin saas darteeda su-aashaas lagu weydiinma laakiin calaamatu rafcihiisu waa maxay waa dammu waxaa lagu weydiinaya su-aashaan soo socota maxaa dama loogu rafciyey aluley oo wow loogu rafci waaye ama se alif ama nuun jawaabteedu waxay tahay waa ism mfrad hadleeda hadda hadii lagu yidhaahdo xadara muxamadun muxamed maxaa dama loogu rafciyey calaamatu rafciis waa dama soo maaha saafarad faatimatu faatima waa rafcisanta calaamatu rafceed waa damo maxaa loogu rafciyey damo jawaabtu waa maxe waa ism mufrada waa inaad jawaabtaas aadan gefin ilaa ballankan ku ballanaa wuxu ism mufrad oo damaha lagu rafciyo khalaas waa asiit marka haye jamcu tagsiir waxaa lagu rafciya damu misaalkeena lwyii waxaa tidhi qaama arijaalu wazayaanibu waa maxay arijaalo waa jamcu tagsiir calaamatu rafciisa calaamadda lagu garana inuu rafcisan waa maxay damo waxaa lagu leeyahay maxaa dama loogu rafciyey maxaad ku jawaabeen waa jamcu tagsiir aad leedahay jamcu tagsiirna ballanka ah in damo lagu rafciyo azayaanibu waa rafcisan tahay calaamadeedu waa maxay inay rafcisanta lagu gartay waa damada maxaa dame loogu rafciyey waa jamcu tafsiir jawaabtaas waxaan rabaa inaan la gefin insha allah waaya faama damatu damadii fatakunu damadii calaamatan calaamayay ahaataa lirafci godkay calaamad u ahaataa fii arbacati mawaadica meelo afara dhexdooday calaamad ugu noqotaa fil ismi isimkii dhexdiisaay calaamad ugu noqotaa isimka almufradi la kali yeelay wa jamci taksiiri jejebinta jamciisiina calaamaday ugu noqotaa wa jamci lmu'anai saalimi wa jamci lmu'anai kii la dhadigeeyey jamciisana calaamaday ugu noqotaa jamci asaalimi nabad galay jamcu lmu'anai saalim damaa lagu rafciyaa jamculmuanai saalim damaa lagu rafciyaa haddii lagu weydiiye lagu dhaha jamcumuana saalim maxaa lagu rafciyaa jawaabtu waxay tahay damaa lagu rafciyaa maxaa la yidhaha jamcumuana saalim jamcuna saalim maxaa la yidhaha waxaa la yidhahdaa maa dalla calaa aktara min itnatayni bis aad leeda wiifiri maa dalla calaa aktara min itnatayni biziyaadati alifin wa taa'in fii aakhirih waxay leedahay jamcu tagsiir maxaa la yidhaah aa lagu dhihi doonaa waxaan rabaa jamcun saalim cafwan jamculmu'anati saalim maxaa la yidhaah waxay leedahay maa dalla calaa akara min itnatayni laba dumara wax ka badan wixii tusa laba dumara wax ka badan wixii tusa muxuu ku tusaa biziyaadati alifin wa taa'in fii aakhirih ziyaado oo wax kale lama ogola siyaado kale lama ogola ziyaado alif iyo taa oo aaqibka lagu siyaadiyey ah. jamcu muanasi saalim maxaa la yidhaha a lagu dhihi doonaa waxaa leedahay waxaa la yidhaahdaa maa dalla calaa akara min isnatayni waa isim tusaa laba dumara wax ka badan laba dumara wax ka badan biziyaadati alifin wa taa'in fii aakhirihi wuxuuna kutusaa jamacaas waa alif iyo ta caaqilka looga siyaadiyey mufradkii mufradkii acaaqilka waxaa looga siyaadinaa alif iyo ta misaalkana lagu leeyahy waxaad leedahay ii soo qabo zaynabu zaynabu mufraday ahayd hal gabaray magac u ahayd zaynabu zaynabu hal gabaray magac u ahayd aakirka alif uga da haddana ta uga da zaynabaatun zaynabooyin badan laba ka badan zaynabaatu faatimatu munfraday aheed hal gabaray magac u aheed aakirka uga dar alif iyo taa faadimaatu faadimooyin badan oo laba ka badan haye hindun hal gabaray magac u aheed uga dar iyo hindatun hindatun hindooyin badan muslimatun hal gabaro muslimada wey hal gabaray magac uta tar haye alif iyo ta ku dar muslimatun muslimatun gabadho badan muslimaada mu'minatun hal gabaray magac u tar hal gabara mu'minatun ku dar ta'dan hadda ku jirta oo marbuudada oo koobaabinta sideedu u qoran maya mid dheer ku dar iyo alif alifta ku darto taa dheer ka daba mari muminaatun muminaatun ah. qaanitatun waa hal gabar magaceeda qaanitatun hal gabaro ilaahay adeecdo wey haye alif ya taa ku dar qaanitatun qaanitatun taa'ibatun dhe waa hal gabar magaceeda hal gabar wey alif ya taa ku dar taa'ibatun taaibaatun gabdho badan oo toobad keena caabidatun waa hal gabar magaceed caabidatun waa hal gabar magaceed ta iyo alifiga taa ku dar caabidatun caabidatun <laughs> yaa ila socda yaa tacliim mutacallimkii akristay mm-hmm. waaya waaya halkaan ku socna hadda miaaladan raggi taliim tacliimka akhristaa su-aashaa iskale miaalada ugu dambeeya halkaan ku socda jam ibnu salimaan ku socda jam ibnu salim ku socda dadkana waa fahmaya aye muslimaatun mu'minaatun taa'ibaatun caabidaatun qaanifaatun meelan ku socda maad maa fahmin ya ya halkaan ku socdaa aayad qur'aanan ku socdaa suuratu taxriim ku jirto soo maaha taasoo kale xaa la yidhahda iqtibaas aa la yidhahdaa ah, wixi aad soo fahamteen oo ah, xagga ku qaadateen halkan waa inaysan lumin meeshan joogna baa idinka raba ah, wixii xagga lagu qaatay adoonba lagu weydiinaa raba inaad tiraa iktibaasaa socda meesha ka socda <laughs> soma iktibaas ahaa inaad tiraa waayahay noo celi mawduuc ayaga naxwe jamculmuanai saalim maxaa la yidhahdaa maa dalla calaa akara min itnatayni laba dumara wax ka badan wixii ku tusa see kugu tusaa biziyaadati alifin wa taa'in fii aakhirihi alif iyo ta a isimkii mufradkaa aakhirka laga gelina ma la fahma isimkii mufradkaayo halka xaba tusayey a aakhirka maxaa laga gelina alif iyo ta marka muxuu tusaa laba ka badan jamcu tusa muslimatun muslimaat muminatun muminaat faadimatu faadimaat hindun hindaad khalaas jamcu marsalim waa la fahmay soo maaha jamcu marsalim waa la fahmay aye waxaad leedahay markaa xadara faadi xadara hindaatu xadara alhindaatu saafarat alfaadimaatu amase jaaءat ilhindaatu jaaءat اlhindaatu jaaءat اlhindaatu saafarat اfaadimaatu saafarat alfaadimaatu saafarat faadimaatu jaaءat اlhindaatu jaaءat اlhindaatu jaaءa waa ficil waxa ka dambeeya waa rafciya waa caamil jaaadu waxa ka dambeeyuu rafciyaa waxaad ka daba maraydaa marka jacmanu salim jaacat ilhindaatu hadda alhindaatu waa godnay lagu weydiinma maxaa loo goday maxaa caamil ma taqaanid laakiin waxaa lagu weydiinaya calaamadda inuu godan yahay aan ku garayna maxay tahay alhindaatu waa damada waa damada aakrika saaran maxaa dame loogu goday waa jacmu masaalix ha su-aasha lagaa rabaa waa midaas ilaa iyadaasa lagugula soo ballamay jacmu masaalix maxaa lagu rafciyaa damu marka marka lagu ihaaha kelmadan maxaa damada loogu goday kelmadihii damada lagu godi jira waa inay kaa mid noqoto waa jamcu monsaali baan lena marka alhindaatu alhindaatu alhindaatu jamcu saalim xadkiisii waa baranay miaalkiisiina waa baranay sow maaha miaalkiisiina waa baranay asaga kala qaad ma dhahayno mudakr noqoye muanas noqoye malaynsari noqoye maba dhahayno maxaa l maalaynsari mabale isago maalaynsari laguma arko muctaluaakir laguma arko dhammaantiis waa saxiixaakir maaa taada u dambayda tadu soo xaraf saxiixa ma ta'a u dambayda marka muctaluaakir laguma arko maalaynsari laguma arko waa wada munsarif marka mudaker ma lagu arka ma laguma arko ka hadli mayno maaa maanta lama fahmi hadaan ka hadlo ah, ima fahmaydaan ah, haddii aan ka hadli tago laakiin laguma arko ha isku dhiinina adu waxaad iska tidhaahdaa jamcu nusaalin asaga kuwa la kala qaado maba ahanba kuwa kale waxaan u dhahayna la kala qaadi maa waxaa noo soo socda meel lagu kala qaadayo kuwa kale isimkii mufradka ahaa iyo jamcu tagsiir marka xaalad rafca ah la joogo la kala qaadi maa waxaanu leenahay xaalado la kala qaadayaa soo socda laakiin jamcu nusaalin weligiis maba la kala qaado marka noogama baahna inaan idhaahno la kala qaadi maa iyo waa la kala qaada baabkeed maxaa weligiisba maba la kala qaadaba weligiisba maba la kala qaado jamcu manusaalim waxaad tidhahdaa damaa lagu rafciya xadkiisa sheeg waa taqaanaa miaalkiisa sheeg waa taqaanaa wاlficl الmdaarc اladii lam yataصil baakhirihi شhayء walficli ficilkiyay calaamad ugu noqotaa damadu rafcada ficilka almudaarici mudaarica ah alladii ficilka lam yatasil uusan la xidhiirsan biaakirihi aakirkiisa shay-un waxba meesha afraad ee damadu ay calaamad rafca ugu noqotaa waa ficil mudaaric oon aakirka waxba kala xidhiirsan ficil mudaaric oon aakirka waxba kala xidhiirin yadribu dhe aakirka hadda soo dama ma saarna yaktubu dhe yaktubu xarafka ugu dambayso damo ma saarna ficil mudaaric waxaa lagu rafciyaa damo waa shardi inaan aakirka wax kala xariirsan waa inaan aakirka wax kala xariirsan ficil mudaaric waxaa lagu rafciyaa damo yadribu aakirka soo damo ma saarna caamil rafciyaa ku jira lagu weydiin maa haddeer maxaa ila horay laguguma sheegin caamil rafciyaan ku ognahay annagu inuu ku jiro yadribu kaliya waxaa lagu weydiinaa ficilkan mudaarica maxaa dama loogu rafciyey jawaabta waxaa leedaa waa ficil mudaaricoon waxba aakirka kala xiriirsan ficil mudaaricoon aakirka wax kala xiriirsanna damaa lagu rafciya saasaad leedahay laakiin waxaan leenahay ficilkaas mudaarica oo damada lagu rafcinaa sawaaء kaana صaxiixa اaakiri ow muctalahu صaxiixna waa noqon kara muctalna waa noqon kara isagoo صaxiixa waa miisaarinay yadribu yaktubu yajlisu yaqra'u yaktubu yadxaku yabk ah, yabki yabkii ka dhawaa muctale muctalkii misaali marka yabkiiba ka bilowda ah, yabkii ka bilowda yaqdii ku xiji yadcuu ku dar ficil mudaaric yakshaa ku dar ficil mudaaric oon aakirka wax kala xiriirsan maxaa lagu rafcinaa damo sawaaء kaana صaxiixa اaakiri oo muctalo صaxiixa noqdo aakirka صaxiixii maxaan ku misaalinay yadribu yaktubu yajlisu yaqra'u yaktubu muctalkii waxaad tidhaahdaa yabkii yaqdii yadcuu yakshaa sow saddex maahayn xurufucillaha saddexdiiba miaali mm-hmm. saddexdiiba miaali maxaan idhi yaqti yaqdii waa isku mid mid iska qaado yaqdi iska qaado waa isku mide yadcuu yakshaa khalaas marka waxaa lagu leeyahay fiiri markaan yaa ila socda haye ficil mudaaric miaaliyaa lagu yidhi oo xaalad rafca ah jooga oo saxiixulaakhira yadribu yaktubu yajlisu khalaas maxaa lagu rafciyey calaama rafciisi laga dhigay damo khalaas maxaa dame loogu rafciyey waa ficil mudaaric ah, waa ficil mudaaric oo waxba la xiriirsan iska dhig waa ficil mudaaric oo waxba la xiriirsan waxaan leenahay damadiina waa ka muuqataaba yadribu yaktubu yajlisu yaqra'u waa ka muuqataa damadii soo ma waxaad ii soo qabataa ficil mudaarico muctalaakhira yaqdii yadcuu yakshaa ficilkaan mudaaric calaamatu rafciisu waa maxay waa damo maxay uga muuqan weyday waa muctalaakhir waa ku qadaran tahay aan lena maanicaa diiday inay ka muuqato waa loo diiday ee damadii waa ku qadaran tahay waa u niyeysayna meesha inay ku jirto maanicaa diiday maanicaa diiday min tacadurin aw iqalin maanica diiday inay ka muuqato ee maanta damadii waa noogu jirtaa meesha yaqdii yadcuu yakshaa saddexdii xarf cilla soo maa saddexdii xarf alla u dambaysa lama socotaan yakshaa oo ah alifkia u dambeeya oo ah, ah tacadubkiiya yaqdi iyo yadcuuna iqalkii wey iqalkii wey yaamutakalim um, um um asaga ma gashee yaalmutakalim asaga ma gashee waay siyaado ficil mudaaricon aakirka wax kala xariirsanaa la yidhi waxaa la diidaya inay aakirka kala xariirsadaan maxay yihiin waxaad leedahay mimaa yanqulu iqaabahu ow mimaa yanqulu icraabahu ow yuujibu binaaءahu waa maxay shayga la diidaya inuu aakirka kala xariirsado mima yanqulu icraabahu o yuujibu binaa'ahu aad leedahay waxaad leedahay haddii lu ihahda shayga la diida waa maxay mima yanqulu icraabahu o yuujibu mima yanqulu mima yanqulu icraabahu o yuujibu binaahu binaahu shayga la diida inuu aakhirka kala xidhiirsado waa maxay mima yanqulu icraabahu wax icraabkiisa rara icraabku rara waxaa loola jeedaa awl waxaa la raabayey xaalatu rafco in la raabo xarako xarako oo dama lagu rafciyo damada xaraka la yidhah haddii ay la xidhiidsato alif yadribaani yadribaani ama ay la xidhiidsato waaw yadribuuna ama ay la xidhiidsato yaa muanafati muqaadaba tadribiina icraabka ficilka waa ka guuraa xarako iyo damo xarafku u guuraa nuuna lagu rafci doona oo soo socda saddexdaas alif waaw ya saddexdaas waxaa la idhahdaa mimaa yanqulu icraabahu ficilka icraabkiisuu raraa ficilka marka wax la xidhiidhsan waxaa la icraabaya xarako damaa lagu rafcinaayo haddii saddexdaanu la xidhiidhsadaan yadribu alif la xidhiidhi yadribaani wow la xidhiidhi yadribuuna la xariiri yaa muanasati mukhaaaba haweeney lala hadla yadeeda tadribiina waa ka guuraa ficilkii in xaraka la exraabo wuxuu u guuraa in xaraf oo muun la yidhaha la exraabo muunta gadaal uga jirta wey yadribaani yadribuuna tadribiina muuntaasaa la exraabi doonaa oo lagu rafci doonaa ma la garta mimaa yanqulu exraaba maxay noqdeen saddex alif hadday la xariirsato yadribaani wow hadday la xariirsato yadribuuna ya hadday la xadiisato yaa munasa muqadama tadribiina taad ku bilaabane tadribiina ow yuujibu binaahu dhe wax binihiisa waajibiya waxaa leedaha waa nuunu niswa iyo nuunu tawkiid intaas loo dhaafi ma ayage waxyaalaha kaloo la diidaya inay la xadiisadaan waa maxay waa wax ficilkaanu hadda mucrabu ahaaye mabni ka dhiga waa anagi nidhi ficilka mudaaric marka la exraaba shardiyuu leey shardigii waa kana waa inaa nuunu tawkiid iyo nuununiswa la xidhiidhsan haddii nuunu tawkiid iyo nuununiswa la xidhiidhsato waajib wax ah in la bineeyo icraabka baa ka baxa baabkeeda ma la fahmo shayga la diidaya waxaa la yidhi ficil mudaaric oon waxba la xidhiidhsan ayaa lagu rafciyaa damo ficil mudaaric oon waxba la xidhiidhsan waxa la diidaya inay la xidhiidhsadaan waa maxay waa laba qaybood mima yanqulu icraabahu wax hadday la xidhiidhsadaan icraabka ficilka rara oo xaraka inta ka rara xaraf u rara waa saddex alif waaw yaa muanasat mukhadaba oo yuujibu binaahu iyo wax markay la xidhiirsadaan in la bineeyo waajib ka dhigaa waa maxay nuuru tawkiid muuniswa intaas meelo socotaan waxba laguma dari karo idinkoo daala muuqdo marka intaas nabad ku keena in sha allahu allah idin la garab galee intaas nabad ku keena berri galab idinkoo dersi dheer u diyaara wallahu subxana wa tacala aclam sala allah calaa nabiyina mxamed